بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا وجهان فيه من احسب مع وغير توحر تنعم بئيس تيئس توله يبيس وهلا وافردي الكسر فيما من وريث وولي ورم وريعت ومغت مع وفيقت حلا وثغت مع وري المخحوها وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا bismi illaahi raxmaan raxiim intaynaan cashirka bilaabin kii hore ayaynu iska soo dhegaysanayna insha allah cashirkii hore ayaan doonaya inaan iska dhegaysano ardayda kolley ragdee dadaalayaa way jiraan maasha allah ragga qaar baan ka haya ilaa toddobaatan jeer baan akhrinay cashirada qaar kolkaa waxa laga doonayaa boqolka wax ka hooseeya inaynan haweysanin horta waa marka koobaad kumaan ka dhegaystaa cashirkeeni shalay beyt hal beyt buu ahaa beytkiyaan ka dhegaystaa istaaghaye sax macnee eh? igu yar celi dhawaaqa alficlu ficilkiihe uu tajriidi maduuba mise waa du tajriidi waa saxaye sax intaadan ka bixin halkaa intaadan ka bixin halkaa waxaad ii sheegtaayoo kale maxaynu u qaybinay ficilka mujarad markuu yahay wasanadiisa imisaynu ka dhignay afartaayo tiri kow faclala facula facila facala afartaba tusaale iga sii maxaa tidhi mujaradku soo afar ma ahayn afartuma ma wada dexrajaan haye afartii mid kamida soo qaada kaasi waa inaad tidhaa sax faclala tusaalaheega faclala haddaba tusaalaheegii haye ko ficilina waa sax sax maasha allah jazaaka allah khayr war kuma istaagaya culimo haye maxamed cabdiwahaab istaag ficilka maxaynu u qaybinay rubaaciyo ulaai saw maaha rubaaciga halkaa inaga dhigo ulaafigu imisoo u qaybsamay saddexdaasi maxay kale yihiin facala facila facula mid kastaaba muxuu usii qaybsamay ya may qaybunbaa sideed noqota maxay u qaybsameen muctal iyo saxiix waka muctal iyo saxiix saxiixa kamaynaan hadal shalay muctal iyo saxiix bay uqaybsamayaan mid kasti facala waa muctal iyo saxiix facila waa muctal iyo saxiix facula waa muctal iyo saxiix muctalka facali waa imisa markaa sideed xarfu ciluhu waa imisa labadaasi maxay yihiin wow iyo ya alifkuna muxuu noqdaa sarfiga marka la joogo waa kelmadda bugta la siinaya waa sax weeyi waaye haddaba bal wow imise meelood buu ka degaa facala markay xaraf quracay ku bugto saddexda meelood waa maxay wowgu halkuu degaa marka koobaad mar degaa marna cayntuu degaa marna laamtuu degaa saddexdaa tusaale isi haddaba ko wajaba waa yahay qaala asalkeegu waa maxay si cad u noqoto qawala kow alifkii wow baad ka dhigtay haddana wowgii waad fadxisay labadaa daliil baan kaa rabaa alifka maxaad wow uga dhigtay haye haye haye haye maasha allah waa saxaye didkii baa loo hayaayo sakata jazaak allah khayr qaacidada ku dhacday markuu asalkeegu qawalo ahaa qaacidada maxaa la yidhaah naqli bal hadda u fiirsa bal qalbi waa saas qaacidatulqalbi baa ku dhacay ma akrin kartiin qaacidada haye haye haye maasha allah jazak allah khayr hadda la socda qaacidadaa yari hadda toban shardi bay leedahay inoo iman doonta hadda ma sharxayno toban shardi oo qaacidadaasi ay leedahay baa marka dambe ku iman doona hadda ma rabno laakin waa kutubta kale ay kugu iman doontaa si fiican facalo oo haddaba cayn laamka ka bugto wow ku bugtaan kaa rabaa maxaa tidhi dacaa haye asalkeegu muxuu ahaa dacawa haye waa sax sax dacaa qaacidada ku dhacday waa maxay ha si fiican jazaak allah khayr aad baad umahadsan tahay hal arday oo kale ayaan doonaya hal arday oo kale istaag nacam waxaan kaa rabaa ficila muctalkeegu imisuu ahaa sideeddaa bal ii sheeg sheeg sheekhaasi lix buu ii sheegay saddex buu hadda ii sheegay laakiin adigu facaaloba kuma weydiine ficilaan ku hay sideedda ficilo ii sheeg wejila o khaafa laba radiya oo maxay ku bugta wow waa saddex oo halkee ka bugta haye iyadoo fada ya kaga bugta haye sheekha la qabta dee ya ya iisa haye iyadoo caynkiina waa naala iyadoo laamka ka bugto ya ku bugtaa waa laqiya lixdii ma arkaysiin lafiif almafruuq lafiif almaqruun qawiya jazaaka allahu khayran sideediiba waad soo tuurtay haye iska fadhiiso arday kalaan rabaa istaag nacam waxaan kaa rabaa facuula imisay ahayd muctal iyo saxiix saw maaha saxiixa inoo dhigo muctalku waa imisa lix sideeddii maxaa ka maqan labada lafiifunbaa ka maqan maxay kale yihiin markaa lixdaasi muctalulfaai bilwaawi iyadoo waa maxay tusaaluhu wadaca o iyadoo muctalulcayni bilwaawina waa daala iyadoo iyadoo muctalulami bilwaawina waa saruwa haye muctalul waa yaquda haye muctalulcayni bilyaa-ina waa h haye xabed baa kuu dhiman muctalulaami bilyaa-ina waa nahuwa lixdiiba wa kuwa jazaaka allahu khayran war culima mayna iska basiid ahayn ma adaygi baa ku jira wax adaygii kuma jiro runtii labiyo labaatan baynu qaadanay saxiixa ayaa kuu dhiman oo saxiixuna waaba dee saalimka ka yidhah iyo saddexda mahmuus iyo mudaacafka shantaasoo marna facalaa marna ficilaa marna facuulaah war saxiixa insha allah meelo kale aynu ku arkaynaa ee bal aynu halkaa kaga baxna cashirkeenna hore hadda waxaynu u tegi doonaa biidn illaahi tacaala hadda waxaynu u tegaynaa mudaaricii facula ayaynu hadda bilaabaynaa mudaaricu facula mudaarica fuculo markaan ardayay doonayno inaynu bilowno ama mudaaricu fuculo inaynu war ka helno markaynu rabno fucula waxaad ku mudaaricayni calaa wasni yafculu fucula maxaad ku mudaaricayn baan ku idhi calaa wasni yafculu shardina ma jiro shaadna ma jiro waa calaa wasni yafculu saalim mid la yidhaahbaa ayaa ugu horeeye bal haddama eegna saxiixa qaybihiisa shanta saxiix haddaan iska raacsano saalimku waxa weeye marka uuna hamsana wadanin xarfu cilina ku jirin tadciifna ku jirin ayaa saalim la yidhahda karuma haddaba mudaariceeya karuma ama darufa darufa waa saalime mudaarice ilin hamse kuma jiro oo xarfu cilla kuma jiro oo shad kuma jiro saalimka waxaa la yidhaha markay saddexdaas ay ka maran tahay hamsaha iyo shadka iyo xarfu cillaha harufa yafculu yaa ku keenaya yafculu eg harufa yadrufu eg yadrufu wasankeegi waa yafculu ya-dan horun baa saa'ida karuma yaa yafculu ku keenaya karuma haye yakrumu inaan yakramu idhaa iyo inaan yukrimu idhaa iyo waa khalad bay igu tahay yukrimu xataa ma odhan karo yukrimudu waa ficil kale oo akrame la yidhaah naadigiisa akrame la yidhaah teenanna waa karuma yakrumu un weeyaan hamse ku mudaarice markaa yakrumudii hamse ku mudaariceeya anaa sharaf yeelanaya dheh akrumu anaa sharaf yeelanaya akrumu wa anaa sharaf yeelanaya innagaa sharaf yeelanayna dheh nuun ku mudaaricee nakrumu war sharaf yeelanaya dhe ta ku mudaaricee takrumu kii maqnaabaa sharaf yeelanaya dheh yakrumu mayla socotaa hadda waa akrumu nakrumu takrumu yakrumu sharufo maxaan idhaahdaa anaa sharaf yeelanaya dheh sharufana sharufo anaa sharaf yeelanaya ashrufu ashrafu maaha hadda ashrafu caynka haysku afcalu maaha waa afculu yafculu baa lagu keenaya ashrufu inagaa sharaf yeelanayna dhaha nashrufu war adaa sharaf yeelanaya dhe war adaa sharaf yeelanaya tashrufu kii maqnaabaa sharaf yeelanaya yashrufu wahaakada waxaa laynaga rabaa culimo sow facule ma arkaysiin saalim markay tahay saalimka imisaa loo shardiyaaba saddex shardi maxay kala ahayn saddexda shardi inuuna hamse ku jirin inuuna shadna ku jirin inuuna xarfu cilina ku jirin saalimkii waan mudaaricayno waa yafculudaa eeg hamsuhu hadduu galo saddex bay uqaybsami inuu hamsuhu fada ka galo oo dee mahmuusulfa baa la odhan inuu caynka ka galo mahmuusul cayn baa la odhan inuu laamka ka galo mahmuusulaam baa la odhan saddexdaana waa inaad mahmuus baa loo yaqaana aad mudaaricayso asula asula asal buu noqday asula hamsu hadda halkuu ka galay asula cabdishakuuro qura udaaya asula hamsu halkuu kaga jira cabdishakuurow ma fada ma caynka ma laamka waa fada shakiba male waa xarafkii koobaad asula lauma ka waran cabdishakuurow hamsu halkuu kaga jira lauma caynta jarua halkuu kaga jira hamsu jarua laamta saddexda maxmuuswo kuwaayo waa inaad yafculu ku keentiin asula maxaan idhaahdaa asula maxaan idhaha culimo yaulu waxaa tidha aniga asal noqonaya dheh haddaba asulu inaga asal noqonayna dhe nasulu waraada asal noqonaya dhe tasulu kiibaa asal noqonaya dhe yasulu mayla socotiin hadda halkaana waa asula lauma u liitaa sow maaha haye waan liitaa baldhe alumu waan liidanaa baldhe nalumu war waad liidataa baldhe talumu wuu liitaa baldhe yalumu hayejaru a uu dhiiraday anaa dhiiranaya dhe ajru inagaa dhiiranayna dhe najru e, adaa dhiiranaya dhe tajru kii maqnaabaa dhiiranaya dhe yajru jarua saddexdii mahmuus ma ka baxnay xabad qura ayaa mudaacafka faculo jirta hal xabad oo qura oo faculoah waaba laba caqli buu yeeshay labada caqli buu yeeshay alubu baad odhan markaa anaa caqli yeelanaya alubu inagaa caqli yeelanayna nalubu waradaa caqli yeelanaya talubu kii maqnaba caqli yeelanaya yalubu yafculu ku keen yalubu yalubu asalkeegaa yalbubu ahaa yalbubu yalbubu ilayn laba waa faciloo labuba buu ahaay yalbubu asalku waa laakiin marka lagu dhawaaqayo yalubu baa loogu dhawaaqa yalubu alubu nalubu imise tusaalaan halkaa idin siiye culimo imise tusaalaan idin siiye shantaasi waa shanta saxiix oo shalay toole maadigiiba inaan tusaalaynin xabadda daruufo un baan soo qaadanay tusaale ahaan waxaad ogaataa sow daruufo oo qura shalay baynaan soo qaadan lixdii muctal dee idinkaaba garanaya haddaad sheeg sheegeysayna lixdiiba mudaariceeyo yafculu un ku keena waduca maxaan idhaha waduca waduca culima maxaan ku keenaa waduca wadaca yafculu ku keena man yadacu maaha yowducu eeg yowducu hamse ku mudaariceeya owducu nuun ku mudaariceeya nowducu ta ku mudaariceeya towducu mayla socotiin hadda waa yowducu nawducu owducu towducu kolkaa xarfulmudaaracadu xagga yadacuda aad aragteen iyadu wadaca maaha facuul ma waa facala wadacabaa iyadana wadaca wadaca wuu dhigay iyo waduca wuu liitaabay kale yihiin ma ma la moodaa inuu waadix yahay halkaasi bal faculo oo ya ku bugta keena oo fada ka bugta iyadoo fada ya kaga bugta shalay maxaan kusoo tusaalaynay yaquda mudaariceeya haddaba yafculu ku keena laakiin eeg yafculu xarafka reebani waa xarafkee yafculu yaa reeban fadu mayna reebnayn yaquda fadeedu mayna yada ahayn yadana reebmayso ya kale kasii horaynaysaa arbal eega hadda maxaad tidhahdeen yawqud a wowga sheekh xaggeed ka keentay yayqid yayqudu yayqudu yay eg yadii yaquda yadii fada ahayd baa reebmaysa ya kale ka horaynaysa yayqudu hamse ku mudaarice markaana ayqudu nuun ku mudaarice markaana nayiqudu ta ku mudaarice markaana tayiqudu tayiqudu wahaakada eg muctalulaami muctalulcayni bilwaawi iyadoo ah caynka iyadoo ka bugto wow ku bugto ficilo maxaan ku tusaalaynay daala dhah daala mudaariceeya daala yaduulu yaduulu misagaa fadii reeban tahay ba yafculu baa la rebeeyey asalku yadwulu buu ahaa yadwulu yadwulu yadwulu yaduulu baa la yidhi maxaan odhanayaa haddana markaa nuun ku mudaaricaynayo nadulu nadwulu buu asal ku ta markaan ku mudaaricaynayo tadulu tadwulu buu asal ku ahaa markaan ku mudaaricaynayo adulu adwulu buu asal ku ahaa isla facuuladaasoo caynka ka bugta oo ku bugta shalay maxaan kusoo tusaalaynay haa mudaaricee haaa ah, haddaba yahu asalku yahyu buu ahaa yahyu yafculu si ay kugu noqoto yahyu haye hamse ku mudaaricee ahuu asalku muxuu ahaa ahuu dee ahu waa inaad yafcuulu ka dhigto inaad fada reebtood aynka caynka damiso ahyu haye nuunku mudaaricee nahuu buu asalku sida loogu dhawaaqa waa nahuu asalkeeguna nahyu tahuu asalkeeguna tahyu waxaa ii dhiman labada laamka ay fucuuli ka bugto marna wow marnaya fucuuloo laamka ka bugto wow ku bugto maxaynu nidhi saruwa yaa mudaaricaynaya yasru marka lagu dhawaaqayo yasru baa la yasru haddaba yasru yafculu marka la rabo laamkii unbaa godnaayo la godi yasru laamka goda asalku waa yasruwu unbaado sida yafculu u noqoto ilan yafculu laamkaa godane yasruwu xarakadaa unbaa la tuuray xadaf lagu sameeyey hamse ku mudaaricee haddana hamse ku asru baa loogu dhawaaqa asru asruwu buu asalku ah nuun ku nasru asalku muxuu ahaa nasrugu ta ku mudaaricee tasru asalku muxuu ahaa tasrugu iyadiioo ya ku bugtaana maxaan kusoo dhiganay nahuwa mudaariceeya nahuwa yanhu asalku muxuu ahaa yanhuyu yanhuyu haye nuunku mudaaricee nanhu nanhu nanhu maaynu asalka maxaynu ka dhignaa ta ku mudaaricee haddana tanhu asalku muxuu ahaa tanhuyu ya ku mudaaricee yanhu yanhuyu fawculo halkaasaan kaga baxnay maxaan ku idhaha koob iyo tobankii qayboodba lixdii saxiix muctalka ahaa iyo shantii saxiixa ahayd lix iyo shan waa koob iyo toban soo ma koob iyo tobankeegiiba waan mudaaricaynay shardi male shaadna male wuxuu hi sheekhu markuu taa ka hadlayay waxaa la samaynayaa marka koobaad wowgo quraad soo qaadan ama fada wadama buu kaygu qorayayo wow ka dhigay fa ahaan jirtay kutubta kale waxaa ku qoran fa wadamada bay ahaan jirtay wowga ama fada oo qura qaado kow fada ama wowga damada iskaga tag ilzamta u tag ilzam kaygu ilzamta miimkiibuu kordhow ilzama buu ilzama miimku u ilzam wey ilzam seenu ku dhawaaqi markaan wowga qaateen ilzamta ku daro maxaan odhan ya walzam baan odhan walzam qodobka koobaad walzam baan ka bilaabayaa kow halkaa ku qoro walzam wowga iyo ilzam baa laysku dhufanaya adama baa dib loogu noqoni markaa walzam adama min walzam adama fi lmudaarici fi lmudaarici baa kusoo xigaya walzam waa kow adamana waa laba fi lmudaaricina waa saddex fi lmudaarici min faculo dib ugu noqo min faculo ayaa afara markaad macnaynaysa sidaa u macnee maxaan ku idhi markaad macnaynaysa yaa kow ayaad macnaha ka bilaabi walzam waa kow yaa ku xigaya adama waa laba yaa ku xigaya fi lmudaarici waa saddex yaa ku xigaya min facula macnihii wuu kuu soo booday saasaad hadda ku macnaynaysaa walzamniyahow laazim adama damaha laazim fi lmudaarici fii cayni lmudaarici cayn baa welibana lasoo qadaraya fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica caynkiisa u laasim min facula facula marka uu ka ahaaday facula markuu ka yahay caynka waa la damini oo yafculu baa lagu keeni halkaasuu kaga baxay facula mudaaricii faculi waa intaa yar walzam laazim adama dama laazim fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica caynkiisa u laasim min facula facula marka uu ka ahaado mudaarica facula caynka waa la daminaya talow haddaba caynka faculi maadiga damuu sitay oo facula caynku maadi ahaan wuu damisnaa mudaaricana hala damiyaynu nidhi ma isku dama mise waa laba damoo kala duwan waa isku dama uun waxaa laga gaartay damadaasi inay miduun tahay sheekhu ilzam buu yidhi ilzam waa maxay macnaheegu wax sii joogay saw maaha oo la laazimayo uun war maadiga ee caynku uu watay isla damadii uun laazim buu ku walzam laazim adama damo laazim fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica caynkiisa u laazim min facula facula marka uu ka ahaado waa facule markuu ka sugan yahay waftaxnii yahow fatxi mowdica alkasri kasraha meeshiisa fatxi fi lmabniyi fi lmudaarici mudaarica almabniyi laga bineeyey min facila facilo laga bineeyey halkan wuxuu inoogu soo xijisiiyey facilo mudaariceegiibuu inoogu soo xijisiiyey ficilku hadduu facilo yahay facila haba isdhibin yafcalu un mudaariceega ku keen kolka eeg halkii kasrisnaaya caynka ah faacilii caynkii maadiga kasrisnaa mudaarica fadxu qaadanaya faacila yafcalu unbaad yafcalu laakiin yafculuna waa khalad yafciluna waa khalad maxaa keliya la doonaya yafcalu m ficil kaste ood aragto oo facilaah yafcalu waxaan ahayn ku keeni maysid yafcalu yafcalu unbaad ku keenaysaa culimo badani dee wasanada ay keenaan marka la eego aad bay u tiro badan yihiin aacila yafcalu bay ku imanaysaa yafcalu yafcalu tusaale waxa weeye calima calimo yaa mudaaricaynaya calima ficilku markuu calimo yahay e inaan yaclimu idhaa waa khalad yaclimu calimo sow laamku kasre ma sidanin xilliga mudaarica halkii kasrisnayd waa inay fadxo qaadataa yaclimu waa khata luqadda aan ka galay yaclumuna yaclumu waa khalad kaloo fool xun maxaa layga rabaa markaa yaclamu yaclamu dee eeg yaa faaha yaclamu fadeedii yaa garanaya awa yaclamu fadeedii culimo yaclamu fadeedii me caynta waa in fada la reebaa yafcalu fada reebane awa yaclamu caynteedii yaclamu cayntii me waa laamka laamka waa in la kordhigaa yaclamu awa yaclamu laamkeegii waa miimta miimta waa in la godaa yafcalu yaclamu hamse ku mudaariceeya aclamu nuun ku mudaariceeya naclamu ta ku mudaariceeya taclamu waa haakada xamida haddaba mudaariceeya xamida maxaynu xamida nidhaahnaa yaxmadu eeg hal nuun ku mudaariceeya naxmadu waynu aragnaa khudabo badanoo ina alxamda lilaahi naxmuduhu tidhaa soo maydaan arag naxmudu naxmudu oo miimka godaysa miyaan godi karnaa miimka ma godi karayno waa mamnuuc inaan miimka godnaa naxmudu ma odhan karayno waa inaynu naxmudu aynaan dhihine naxmadu aynu nidhaa naxmadu naxmadu baynu odhanaynaa culimo haye hamse ku mudaari naxmadu annagaa xamdiyeyna weeye bal anaa xamdiyayo dhe axmedu had magaca axmeda soma arkaysi waa maalaynsarif in la yidhaah labada ciladood calamnimo iyo wasnulficil soomahayn wasnulficilka laguu sheegaya waa axmedu wasankeegiide waa mudaaricii xamide hamsaha axmedu anaa mahadinayo wey anaa xamdiyayo wey yxmadu wahaakada salimo mudaariceeya salima maxaan idhaha salimo mudaariceega salimo mudaariceega maxaan idhaha yaslamu nuun naslamu ta haddana taslamu hamse haddana aslamu ya haddana wahaakada haddaba facila xagga saxiixeegu waa shan xagga muctalkeeguna waa sideed saddex iyo tobankaasay facila noqotaa saddex iyo tobankaba yafcalu baad ku mudaaricayni maxaynu nidhi ficilo xagga saxiixa waa maxay baynu nidhi waa shan oo shantaasi waa maxay talow waxa wey saalimka saalimka maxaan markii dhaweyd kusoo tilmaanay inuu hamse una sidanin shadna sidanin xarfu cilana sidanin waaba dee kuwanan mudaaricaynayni xamida mayna saalim ahayn iyo salimo iyo calimo iyo waa wada saalim kuwaasi mahmuusulfu waa amina haddii halka hamsuhu halka fada fadhiista waa amina amina sen ku mudaariceeya yafcalu di un amine maxaan odhanayaa markaa culimo yamanu namanu tamanu amanu ag waa mahmusulfa mahmusulcaynku muxuu noqonayaa saima saima sen ku mudaariceeya waa mahmusulcayne ya yasamu nasamu tasamu asamu wahaakada mahmusulaamka maxaan ku mudaariceeya waa sadia sadia wuu daxalaystay ysdau nasdau tasdau asdau wahaakada saddex maxmuus iyo saalim baad iga haysaa afar sow maaha mudaacafkeeguna waxa weeye malla wuu daalay malla maxaan ku mudaariceeya yamalu namalu amalu tamalu yamaludaas yamlalu buu ahaa yamlalu yamlalu ilan fada waa la reebaya caynkana waa la fadxinaya yafcalu eh. yamalu markaan idhi yamlalu buu asal ku ahaa namalu markaan leeyahay maxaa asal ku ahaa namlalu tamalu markaan leeyahay muxuu asal ku ahaa tam lalo amalu markaan le mxuu asalku amalu waan daalayaa amlalu wahaakada hadda amlilu ha odhan amluluna ha odhan amlalu waa inaad yafcalu ku sarjartaa ood fada reebtaa caynkana aad fadxisaa shantii saxiix bayna ee ficil aan halkaa kaga baxnay sideedii muctal ee ficila lahayd bal haddaba qiyaasa hadday fada wow kaga bugto maxaan kusoo dhiganay fada markay wow kaga bugto maxaan culima kusoo dhiganay wejila maxaan ku mudaariceeyaa wejila yawjalu wejila wuu baqayaa yawjalu wuu baqayaa maxaan idhaha haddaba wejila wuu baqay yawjalu wuu baqayaa bal haddana taa ku mudaaricee tawjalu bal haddana nuun ku mudaaricee nawjalu bal haddana hamse ku mudaaricee awjalu awjalu وإنii lأwjl عalىa أyina tacd maniyaة أwl waad aragtaa awjl haddaba فicilo oo فada ka bugto ya ku bugta ka warama icila فaday ka bugtaa ya bay ku bugtaa maxaynu nidhaahnaa fa bay ka bugtaa yana way ku bugtaa maxaynu nidhaahnaa iyadoo fa ka bugto ya ku bugta maaynu maaynu nidhaha culimo waa ya isagoo kale soo maaha maxaynu ku keeni markaa yaa yaasu nuun na yaasu ta ta yaasu hamso ayasu iyadoo caynka ka bugto wow ku bugto maxaan ku dhigannay khaafa sow maaha maxaynu ku mudaaricaynaa khaafa khaafa maxaan ku mudaaricaynaa yakhaafu yakhaafudan asalkeegii sheega haddaba eg waad og tahay caynku inuu wow ahaa xarafka la fadxina wow fadxisan baad meesha keenaysaa fadoo khaadaa markaad reebto waa inaad cayn fadxisan oo bal hadda sheekh xuseen u daaya sheekh xuseenow yakhaafu asalkeyga sheeg eg haba isdhibin waxaad jiraa khaafa horta maxay faadu ahayd kha waa inaan khada reebaa ilin waa fae khaafa caynku muxuu aha wow waa inaan wow fadxisan meesha keenaa oo khada ka dambeeya khaafa muxuu laamku ah dee waa fada faadana waa inaan gotaa xagga horena ya saa'ida alla fududa khaafaha yakhaafu asalkeyga sheeg yakhaafu ha asalkeyga ku dhawaaq yafcalu baa lagaa rabaa inay wazin ku noqdo yafcalu ya yaf baa xarafka la reebaya ma arkaysaa yafcalu yakaafu xarafka reebmaya waa xarafkee awifadi awifadi yakaafu bes kha reeban waa inaad ku hadashaa marka hore yadan kha reeban waa inaad ku xijisiisaa yaf ilan yadan fadaa reeban ba ku xigtee khada reeb waad saan tahay waad saan tahay yakaafu caynkeygu halku muxuu ahaan jiray caynkeygu asalku m alifku ama wow buu ka yimid ama ya baan odhan jirna muxuu ka yimid alifku ma wowba mise waa ya wow ma wow bay ku bugtaa khaafa baynu leh mise ya bay ku bugtaa bes dee wowgiin waa cayna cayn wow fadxisan ku xujisay yak markaa tidhaa yak he wdaa waa inaad yakw ma ohan kartid yakwina ma ohan kartid yakwau yakaafu asalkeegu waa yakwafu yakaafu asalkeegu waa maxay yakwafu ilan yafcalu baa la rabaaye haddaad maadada haysid wax alla wax adayga oo ay kugu yeelanaysaa runtii inayna jirin haye bal sheekh xuseenu daaya xabadda naala haye naala naala saw saw ficilo maaha away fadeedu nuunka away caynkeegu waa inaad tiaa ara waa y waa inaad tidahdaa saw alifkan oo ya ka yimid maaha ya saw maaha iminka markaad wasanka sheegi doontid nuunkaana waad reebi uun yadana waad fadxini uun nuun reeban iyo ya fadxisa asalka markaad sheegaysid naala mudaariceega yanaalu baa lagu keenay yanaalu ilaahay baa qur'aanka ku yidhi lan yanaala allaha luxuumuhaa ama lan tanaalu lbira yanaaludaa asalkeega sheeg baan haddaba ku idhi asalkeegii sheeg waa inaad fada reebataa caynkana fadxisa ilan yafcalu baa la rabaaye yanaalu asalkeegii baa la rabaa ha ya horta xarafka la reebaya waa fa baan ku idhi yafcalu fadaad reebi fadu waa tee nuunta okay nuuntaad reebaysaa markaad nuun ka reebta caynku muxuu ahaa muna ya ahayn dee ya-dana waad fadxinaysaa un sidii khaafaba wowga aad u fadxinaysay in khaafa wow bay ku bugtaa naalana ya bay ku bugtaa maynu nidhiya haye yan haye yan dee yaa kale oo fadxisan ku dhawaaq waka yan yalo <laughs> yan yalo anuaa sax weeyi yan yalo shayga marka la celceliyo u jilcaa marka dambe waa intaa wan celcelinayna insha allah yanyalu halkaas sheekh maxaa eh, kolley dee ragga magacyadoodii baa iga wada kala maqane cabdirashiid baa xaggan badaxdayda fadhiya sheekh cabdirashiid waxaan ku weydiinaya ma taqaanaa ficilo oo muctalulaami bil waawiya balkeen hadda bil waawi ficilo oo muctalulaami bil waawiya balkeen ucl waan soo dhammaynay iyada muctalulaami bilwaawi cabdirashiid waa khafiye buu yidhi war sheekha miyaad ku waafaqsantihiin khafiye inuu yahay wuu ka noqday waayahay ficile oo muctalulaami bilwaawia bilwaawi a ah. waa cumri dharare eh. su-aashii ma arkaysaa wakti baa lagu rabaa waa sax weeyi war bal u kaadiye horta sheekh ormir jaan siine waad saxantahay cabdirashiid waa ku dhawowde maxaa tidhi adigaa diiday waa muctaliya soo maha kaasi radiya okay wuu diiday sheekuy wuxuu ihi radiya iyadoo waa muctaliya muctalaba bilyaa bal ukaadi ya ma radiyaba waa sax waa radiya wey haye oo ya-dani wowb way ka timid oo asalkeegu wow buu ahaa soo caynkaa maa asalkeega hore muxuu ahaa radiw ayuu asalkeega hore radiw ayuu ahaa radiw wowgin ba yaa laga dhigay haddaba radiya bal mudaariceyo yafcalu ka dhig aan eegna sidaad ugu dhawaaqdee yarduw a markaad mudaaricaynaysid sida carabi ugu dhawaaqda ugu dhawaaq kadibna waxaad samaysaa asalkaad sheegi doontaa radi yafcalu ka dhiga baynun yafcalu sida loogu dhawaaqa waa sidee markaa mudaariceha yardaa asalkeega sheeg ah, yafcalu ku sarjir yardayo yardawo dhe ah, ilin wow way ku bugtameynu nidhi yardawo asalka yardayo waa layska yidhaahdaa laakiin aslulasiil waa yardawo yardawo asalka rasmigii waa yardawo yardawo yardawo qalbiga un baa ku dhacay wax kale ma jiro waxaa la doonayaa culima haddana ficilo oo in la mudaariceeyo ayaa la rabaa laamka ka bugta oo ya ku bugta arkumaan udhiiba talow axmed nacam ya axmed nacam haye ficiloo laamka ka bugta oo ya ku bugta bal horta tusaalihii shalay soo dhiganay muxuu ahaa khafiya mudaariceeyo yafcalu ku keen mudaariceega caadiga asheeg ah kadibna asalka noo noo noo celi wiii ilaali asal buu ubaahdaa inta badan inta badan qaaran ubaahanina wu jiraan khafiyo mudaarice axmedow qaacidaduna waa yafcalu aad eeganaysaa yafcalu sarfigu naxwaha intuu doonu ka faa'iide badan yahay hadda waxaa laguu sheegayaa ficil kaste ood maadigiisa aragto saad ku mudaaricaynaysid xeer baad haysataa hadduu ficilaba noqdo inaad yafcalu raacaysid hadduu faculo noqdo inaad yafculu raacaysid eeg kolka waxa weeyi waa waa luqadu meelaha ay ka dhodhowdahay weeye sarfigu runtii haye kafiya mudaarice may asalka asalka maaha sida carabi ugu mudaaricaysaan rabaa sida dhawaaqa caadiga loo isticmaalo shukran yakfaa saw saa maaha yakfaa asalkeegii sheeg haddaba maxaa yakfaa iminka eeg caynkii wuu kuu fadxisan yahay xarafka u dambeeyunbaa inaad godatid lagaa rabaa yafcalu ilan laamku wuu godan yahy laamkii oo godanun baa lagaa rabaa laamkuna dee khafiya waxay ku bugtay waad garanaysaa yabay ku bugtay waka asalkii waa yakfayo yakfayo qaacide qalbi la yidhah unbaa ku dhacday taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablo qulibat alcilatu alifan fasaara yakfa culimo waxaa ii dhiman ficile laba qura ayaa iiga dhiman labada lafiifun baa ii dhiman lafiif almaqruun yaa garanaya lafiif almaqruun yaan mu ihi sheekh maxamed nacam lafiif almaqruun muxuu ahaa ficila qawiya lafiif almaqruun oo ficili waa qawiye saw maaha ee mudaarice haddaba qawiya adigoo yafcalu ku keenaya may yafcalu siday carabi ugu dhawaaqda ugu dhawaaq yaqwa aqwa naqwa taqwa yaqwa weeye yaqwa soma asalkiisa sheeg ya yaqwayu okay aslulasiilna waa yaqwawu ila laba wow bay ku bugtaaba yaqwawu yaqwawu shukran qalbi un baa ku dhacay wax kaloo jiraa ma jiro lafiif almafruuq weliye ayuu ahaayo iyadu shaad bay noqotay yafcalu kuma iman way noo iman doontaa beydkaa halkaasaynu kaga baxnay ardayay beytkaasi miyuu adag yahay mise ma adka miyuu adag yahay jilcin buu idinka baahan yahay hadduu adag yahay ardayay walzam laazim adama dama laazim fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica caynkiisa u laazim min facula facula ka ahaaday oo waftax fatxi mawdica alkasri mawdici caynku iga kasriyey kaygani waa la fadxinaya waftax fatxi mawdica alkasri kasraha meeshiisa kasraha meeshiisu laa cayn kay ahayd soo caynka ma hayn ficilo caynkeega caynkii baa la fadxin waftax fadxi mawdica alkasri kasraha meeshiisa fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa mudaarica almabniyi laga binaynayo min ficilo laga binaynayo mudaarica ficilo laga samaysanayo halka kasrisanoo caynka ah fatxi oo yafcalu ka dhig buu ku yidhi yafcalu waftax mawdica alkasri kasraha meeshiisa fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa mudaaricii almabniyi laga binaynayey min ficila ficilo laga binaynayey mudaarica ficilo laga binaynayo halkaa waxaynu kaga soo baxnay laba qaybood oo mudaariciya ah labadaa qaybood waa iyo ficilo mudaariceegii waan ka shardi waxaan kuleeyahy facula yafculu markay ku imanaysa wax loo shardiyaya ma jiro facula yafculu ha ku wada timaado shaad wax ka baydhay sidaa oo xeerkaa garab maray oo shaad lagu tilmaamaana ma jiro facila iyadu shardi male markay yafcalu ku imanayso laakiin shaad baa jira shan iyo labaatan kelmadoodah shan iyo labaatan kelmadood oo facilaah ayaa yafcaludii garab maray oo qaarna yafcilu bay ku yimaadeen labiyo toban labiyo toban wasan waxay iskaga yimaadeen dulwajayn bay iska noqdeen yafcilu yafcalu may la socoteen hadda bal waynu arki doonaa saddex iyo toban wasanna cagsiga waana eegi doonaa wuxuu yidhi sheekhu isagoo taa ka hadlaya wajhaani laba weji eg waa shan iyo labaatankii kelmadood ee ficilo ka shaadoobay buu bilaabaya wajhaani laba weji ayaa fiihi fii mudaarici facila fiihi damiirkani wuxuu noqonayaa facilada u dambeysay fiihi fii mudaarici facila facilo mudaariceega laba weji baa ku sugan buu ku yidhi wajhaani laba weji ayaa fiihi fii mudaarici facila facilo mudaariceega ku sugnaaday min ixsib ixsibkii oo laga qaadanayo ixsib xasiba haddaba muda ixsib waa amare xasiba mudaariceega laba weji baa ku jira inuu yafcalu ku yimaad iyo inuu yafcilu ku yimaad keebaa qiyaasa yafcalu iyo yafcilu keebaa qiyaasa yafcalu fatxaha qiyaasa yaa shaada markaa yafcilu xasiba mudaariceeya maxaan xasiba ku mudaaricaynaa markaa ya yaxsabu iyo yaxsibu hadda quraada toddobadiihi way akriyaan labadan wejiba abi camr muxuu akriyaa ayaxsibu insaanu an lam yara ayaxsibu abi camr oo kale ayaxsibu u akriyaa caasim oo kalena muxuu akriyaa ayaxsabu ayaxsibu iyo ayaxsabu laba yaa qiyaasa markaa ah. ma yaxsabudaa qiyaasa mise eeg xasibo marka la mudaaricay yaxsabu ma ama yaxsibu hamsatulistifaam ku dar yaxsabu iyo yaxsibu un hamsatulistifaam yakulu wuu cunayaa sawmaa yakulu bal hamse hamse ku dar ayakulu caliyun cali ma cunaya mayn ahayn su-aal mayn ahayn yaxsibu u malaynaya ama yaxsabu u malaynaya hamse un ku dar ayaxsabu ma malaynaya ama ayaxsibu ma malaynaya ayaxsibu markaad aragto hamoodin hamsani inuu ficilka ka tirsan yahay hamsani waa xarfulistifhaam ficilku waa yaxsabu ama yaxsibu laba wejina wuu ku yimid yaxsabu iyo yaxsibu laba wejina wuu ku yimid wejhaani laba weji ayaa fiihi fii mudaarici facila facilo mudaariceega laba weji ayaa ku sugan wajhaani laba weji ayaa fiihi fii mudaarici facila facilo mudaariceega ku sugnaaday ma'khuudeyni kioo laga qaadanayo min ixsib male amarkanina mudaaricuu taabicu yaho ixsibna waan odhan karaa ixsabna waan odhan karaa ixsib ixsab haddaan ixsib idhaa dariiqii shaadkan ku socda oo caynkii baan kasriyey ilan amarku wuxuu taabicu yahay mudaarica ixsib waa shaadkii ixsab waa qiyaaskii isab isab halkaan fadiye mana caynka ahayn mudaarica caynka marka la fadxiyo waa qiyaas ee yaxsabu la yidhaah marka caynka la kasriyo yaxsibu la yidhahna waa shaad amarkuna waa taabicuun mac wakirta waad hurtay ama cadhaad oloshay maceega isagoo ah mac wakirta waad hurtay qofku markuu ololo cadho mac wakirta waad hurtay maceega isagoo ah wakira wakira ma haysa cara ayuu ninkan ayuu gubtay marka laleeyahy wakira waxaa lagaa rabaa inaad qiyaas ku keento iyo inaad shaad ku keento yafcalu iyo yafcilu labaduba way kuu banaan yihiin ama yafcalu ku keen ama yafcilu ku keen wakira maxaan idhaha hadaba wakira yafcalu ku keen oo maxay dheh yawqaru yawqaru cadhu ololayaa weeyi haddana ta ku ta ku bilaabo tawqaru haddana nuun ku bilaabo nawqaru haddana hamse ku bilaabo awqaru waxaa lagaa rabaa haddana inaad shaadkii ku keento waqiro shaad ku keeno yafcilu ka dhig yafcilu yafcilu ka dhiga asalku wuxuu ahaa yawqiru in la yidhaha yawqiru yafcilu fadu way reebantahe yawqiru in la yidhaha fadii reebnayd baa la xadfay yacilu buu noqday markaa waqiro markaad shaadka ku keenaysid yacilu ha noqoto fada xadaf wair maxaan odhan markaan yacilu ka dhigayo yairu maxaa xadfan yairu markaan leeahay waira dee fadu waa wowge wowgii baan xadfay yailu wowgaas waxaa la yidhi wowgu laba cadow buu leeyahay hadduu kala dhex galo waa in la jaraa waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa waa yawkiru wa kasratin laazima wahumaa caduwun lahaa faxudifat wowdu hadday dhex dhacdo yo fadxisan iyo kasra laazima ah labadeeda cadow e in la jaraa baa la leeyahay oo yairu baa la odhanaya hamse ku mudaariceeya maxaan idhaha hamsaha markaan ku mudaaricaynayo hamse ku mudaariceeya waqida airu eh, airu haddaan shas qiyaas ka dhigayona owqaru haddana ta ku mudaaricee maxaan idhaha markaan ta ku mudaaricaynayo ta ku mudaariceeya waa takiru waa shaadkii qiyaas markaan ka dhigayana tawqaru haddana nuun ku mudaaricee waa nairu haddana qiyaas ka dhigo nawqaru waxirta maceega isagoo ah waxira wuu huray wey ama wuu ololey weeyi waxira iyo wakira way isku macno dhow yihiin caduu ololey un iyaduna wey waxira maxaan odhanayaa waxira haddaba waxira maxaan idhaahdaa yafcalu ku keena waxira caduu gubtay yowxaru waa qiyaaskii shaadkana wowga ka jara dee ila waa labadii cadow bay kala dhexdhexaysaaye yaxiru hamse ku mudaariceeya labada dariiqba owxaru iyo axiru nuun ku mudaariceeya nawxaru iyo naxiru ta ku mudaariceeya tawxaru iyo taxiru incim nimcayso maceega isagoo ah incim hamsaha qaci buu ka dhigay kitaabku waa khalad ixsibna qaci buu ka dhigay labadaaba hamsu qacibaa waa wasli incim nimcayso maceega isagoo ah incim war nimcayso nacimo baa loo jeedaaye nacimo haddaba marna qiyaas ka dhiga marna shaad ka dhiga maxaa la idhahdaa nacima mar waa yancamu ma qiyaas ba mise waa shaad yancamu markaan idha qiyaas marna waa yancimu yancamu yancimu iyadu saalim wey waxba lama jarayo baista waad baasaysatay maceega isagoo ah baista waad baasaysatay baise maxaynu nidhaahnaa labadii un ka dhig yadana baista maxaynu idhaha baisa waa yabasu waa qiyaaskii shaadkana yabisu yaista waad quusatay maceega isagoo ah yaisa labadii un ku keen maxaynu nidhaahnaa yayasu iyo yayasu iyo yayisu iilah wareer maceega isagoo ah iilah xilliga wasliga wow baa la akriyaa laakiin marka la kala saarayo iilah baad odhan iilah iilah baad odhan waayo owlah la odhan maayo iska anikayga owlah baa qoran owlaha moodin in la odhan iilah baa la odhan iilah iilah wareer maceega isagoo ah iilah wareer amaa murugo maceega isagoo ah maxaynu dhahnaa iilah haddaba amarkeega waa welihe weliha waaliha maxaan idhaahdaa yowlahu baan odhan qiyaaska shaadkana wowga untuura yelihu baan odhan yelihu yabisa wuu qalalay miciga isagoo ah yabisa waxba lama xadfayo yabisana qiyaaska maxaan idhaha yafcalu ku keena ya-dan horaa la reebayaa yaybasu haye shaadkana yaybisu caynka unbaa marna la fadxini marna la kasrini yaybasu yaybisu ta ku mudaariceeya taybasu iyo taybisu wehile miciga isagoo ah wehila wuu daciifay ama wuu argagaxay wehila wuu argagaxay wehilo qiyaasku muxuu noqonayaa yowhalu shaadkuna wowgaad adfaysaa adaad adfaysaa yehilu yehilu yowhalu iyo yehilu bay kala yihiin halkaa imise ficil baynu ku aragnay sagaal ficil baynu ku aragnay imise ficil baynu halkan ku aragnay sagaal ficil baynu ku aragnay familu yaxsibu dilwajayni min ficila yaliq yabiktaximu xubla shtahad ukulan buu gabayaaga kalena odhan jiray maxamed ibni cumar markuu gabayga soo haleeshiinayey familu yaxsibu dilwajayni min ficila yaliq yabiktaximu xubla shtahad ukulan wuxuu yihi bal hadda eeg saddex ficil buu sheekhu ka aamusay oo dulwajayna saw sagaal halkan inooma sheegin saddexduu ka aamusay waa waliqa waliqa hadda ku darso waliqa ficilka waliqa ku dar waliqa wabiqana ku dar wabiqa wabiqa waximatna ku dar waximat waximat saddexdaa ficilna waa dulwajayn saddexdaa ficlina waa dulwajayn waa saddexdee waliqa aygiibaa afka geliyey waliqa aygiibaa afka geliyey waliqa maxaynu nidhaahnaa haddaba ficilka waliqaa ah, markaynu doonayno waliqa qiyaaska yowlaqu shaadkana yaliqu wabiqa wuu halaagsamay sow xadiidkii ma xasuusinadin ijtanibu sabca almuubiqaat eeg wabiqa wuu halaagsamay qiyaaska maxaan ku keennaa yawbaqu shaadkana yabiqu dee fada yabiqu waximad way janatay waximad way janatay maxaynu ku keenaynaa waximad waa gabadha uurka lihi markay foolanayso oo kale ayay waximad isticmaalaan ama janashada markaasay isticmaalaan oo dee soomaaliduna way leeyihin carabtuna way leeyihiin kolka waaynu ognahay oo oday soomaaliyeed ama nin garaad ahaayoo soomaaliyeed ayay ka sheegeen ayaa intuu inan soo guursaday ayuu ku yidhi ayuu shardi ku xidhay ah heblaayoy buu yidhi berri waa inaad foolataa buu yidhi hadda waa habeenkii loo aroosay aroornimadeedii ya waa boqor kuu doonana dilaya kuu doonana daynaya may maqlaysaa buu yidhi a waa habeenkii koobaad isku yimaadeen berri waa inaad foolataa buu yidhi hadda arrinkeenu arrin noqon maayo haddii kale gabadheen way tala iskugu timid dhibaato male bay tidhi berri anaa foolanaye iska aniga igu daa bay tihi waayahay waagu beriyey ayay gabadhii galgalatay markaasay waan xanuunsanayaa waa besday tihi ha laygu yeedhay odaygii baa loogu yeedhay markaasay ku tihi waxaan ku jantay bay tihi waa xar yaroo saaka dhalatay berideedii gabadhu waxay ku jantay haddii loo keeni waayana dee ma dhalaysaa laodhan jiray waxaan ku jantay bay tihi waa hadda dhalatay berideedii horta idahaa bari yeeshe wa xaruuriyun bari ma yeeshaan tu hadda dhalatayna ka waran muu helayaa de markaasuu indhaha taagay u yihi de wax suurtagala i weydii bu waaas suurtagal maahe markaasa ku tii adna de wax suurtagala i weydii <laughs> caawan waan ku aroosayaa berina waad foolanaysaa suurtagal maaha bay tihi waimad waa janashada markaa waimad way janatay waa taximu waa shaadka tawxamuna waa qiyaaska saddexdaa ficil sheekh baa ayaa gabay ku tiriyo wuxuu yihi fa milu yaxsibu qora haddaa doontiin beydkaa fa milu yaxsibu muu qoraya talo ma qorayo fa milu yaxsibu dilwajhayni min facila fa milu yaxsibu dilwajhayni min facila waa shadrigii hore fa milu yaxsibu dilwajhayni min facila waa shadrigii hore shadriga dambe yaliq yabiq yaliq yabiq taximu alxubla yabiq taximu alxubla ishtahad ukulan ey ishtahad ukulan yaliq yabiq taximu alxubla ey ishtahad ukulan yaliq yabiq taximu alxubla ey ishtahad ukulan yaliq yabiq taximu alxubla ey ishtahad ukulan baxrigiisi waa gabaygeena o kalun فمثل يا حسيب ذي الوجهين من فعلا يا لضي بيض تحم الحبل اشتهاد أكلان فمثل يحسب ذي الوجهين أي دائري كما جرت وانا فمثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يا لضي بيض تحم الحبل اشتهاد أكلا تحم الحبل اشتهد أكلا أي اشتهد أكلا halkaa haddaba labiyo toban dulwajaynaynu ku haynaa labiyo toban ma iga haysiin labiyo toban dulwaje inaad culima halkaa igaga haysiin wejhaani laba weji ayaa fiihi fii mudaarici facila mudaarica facile laba weji baa ku sugan waa qiyaas iyo shaad ma'khuudayni kioo laga qaadanayo minixsib malee laga qaadanayo mac wakirta waad hurtay maceega iyagoo ah waxirta waad oloshay maceega iyagoo ah incimni macayse maceega iyagoo ah baista waad baasaysatay maceega iyagoo ah yaista waad quusatay maceega iyadoo ah iilah wareer maceega iyadoo ah yabisa wuu qallalay maceega iyadoo ah wehila wuu fulayoobay ama wehila wuu daciifay ama wuu argagaxay maceega iyadoo ah waxaa jira shaad hal weji uun isagu ku yimaada oo shaad faqad ah waa saddex iyo toban kelmadood saddex iyo tobankaa ah kelmadood cashirkeena dambaynu raacin in sha allah wa shukran jaziila halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclam